bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wالslaaة وaلsalaam عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbih أجmaعiin ama bعd qaala الmuصنif raximah اllah wاliimaan brusulih waxaan ku dhex jirnay arkaan اliimaan waxaan ka soo baxnay aliimaanu biاllaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi saddexdaasaan ka soo baxnay halkan musanifku wuxuu nagu barayaa casharkeenna aliimaanu birusuli maadaama kutubtii aynu soo aragnay rusushii ayuu halkan sheekha ayuu noogu sharxaya aan arkaynaa rumayntii la rumeeyo rususha alla la rumeeyo ayaa arkaanuliimaan ka mid ah weeyaan wuxuu musanifka leeyahay raximah aliimaanu birusulihi allah rusushiisa oo la rumeeyaa yakuunu wuxuu ahaanayaa bitasdiiqi rumayn aljaazimi ee go-an oo aan shaki lahayn yacni jaazim bimacna alqaatic aladi laa shaka fiihi wax shakiga ku jiraahay ayan jirin maxaa la rumaynayaa oo rumayn oo jaazima la rumaynayaa bianna allaha alle subxaanahu wa tacaala qad bacaa inuu soo diray fii kulli ummatin ummad kasta kulligeed rasuulan rasuul inuu ka soo diray dhexdeeda ummad kasta kulligeed dhexdeeda inuu rasuul ka soo diray rasuulkaasoo yadcuuhum dadka u yeerayo ummaddii ugu yeerayo ilaa cibaadati illaahi allah cibaadadiisa waxdahu keligii la caabudo laa shariika lahu wadaagsan uusan cibaadadiisa ugu sugnaanin axad kale allah subxaanah wa tacaala rasuul walba waxaa lala soo diri jiray ilaa cibaadat اllahi waxdahu laa shariika lah alla keliya in la caabudo oo aan allana wax wadaagsiiya cibaadadiisa aan lala yeelanin waxaa kaloo lala soo diri jiray wاlkufri wa ila اlkufri ku gaaloobid lagu gaaloobo maxaa lagu gaaloobayaa bimaa yucbadu waxa la caabudo min duunihi allah sokodiisa subxaanaه wa tacaala wixii alla ka soo haray yacni min duunihi ay min duuni illaahi caza wajal alla wixii ka soo haray cibaadadoodana in lagu gaaloobo oo lagu kufriyo weeyaan yacni waxay la mid tahay faman yakfur biاطaaquuti wa yu'min biاllaah taaquutka inaad ku kufriso wax alla wix ilahay keyrkiis la caabudo idil aad ku gaalowdo markaasna aliimaanu billaahi aad la timaado rusushaas oo labadaa arrimood wadato waa kelimatu tawxiid waay cibaadat اllahi waxdahu iyo wاlkufru bima yucbadu min duunihi kelimadii kelimatu tawxiid oo laa ilaha ila اllah weeyaan laa ilaaha waxa weye waxaad ku kufrisay macbuud cibaado leh oo dhan inuu jiro alla ka soo haray ila allahna allah ayaad u sugtay cibaadada keligii weeyaan subxaana wa tacaala rususha ayagoo kelimadaa wato ayuu rabbi ummad walba dhexdeeda ka soo diri jiray sida allahba uu leey walaqad bacana fi kuli ummati rasuula an icbud اllaha wاjtanibu طaaquut aayaddaas ou allah leeyahay subxaana wa tacaala ummad walba kulligeed rasuul baan kasoo dhex dirnaa waxaana lala soo diray an icbud اllaha alla caabuda isagoo wato wاjtanibu طaaquuta waxa طaaquutka la yidhaahdana ka fogaada waa ilaahay wixii ka soo haray oo la caabudo ayaa loo jeedaa weyaan wa ana jamiicahum rususha dhammaantood saadiquuna kuwa run sheegaya inay yihiin waxyiga iyo risaalada ay wataan inay run ku sheegayaan musadaquuna kuwa loo rumeeyey ay yihiin allah baa u rumeeyey muminiintii baa u rumaysay waxa ay wataan baaruuna kuwa baariya oo rabbigooda mutiiciin u ah ay yihiin alla baari u ah raashiduuna ayagoo ah kuwa hanuunsan ayuu rabbi soo diray subxaana wa tacaala dhammaantood waa sidaa wey kiraamun weeye kuwa wan wanaagsan weeye rusushaasi bararatun baariyaal weeye adqiyaau kuwa rabbigooda ka baqa weeye umanaau kuwa la aamino oo waxyigii loo aaminay yacni diin iyo adduunyaba loo aaminay weeye hudaatun kuwa waxaan yacni hanuunsan weeye muhtaduuna allana uu hanuuniye subxaana wa tacaala wa annahum rusushaasi ballaguu way gaarsiiyeen risaalaat illaahi alla risaalaadkii uu la soo diray wixii uu usoo dhiibay oo risaalo ah adeegii iyo maarata wixii ay wateen jamiica dhammaantoodba way wada gaarsiiyeen dadkiiba khalqigii ay soo gaarsiiyeen ayagoon waxay ka qariyeen jirin diinkii iyo risaaladii alla usoo dhiibay siday ahayd ayay usoo gaarsiiyeen dadkii weeyaan wa ana allaha alla subxaanahu wa tacaala ittakhada ibraahiima nebi ibraahiimba wuxuu ka yeeshay khaliilan wadaayigii saxiib buu ka dhigtay allah subxaana wa tacaala yani wuxuu ishaarayaa shiikha aayadda fii suurati nisa ku jirto watakhada allaahu ibraahima khaliila allaha yiri aayaddaasuu ishaarayaa wey watakhada allah wuxuu yeeshay muxamadan sala allahu calayh waaalih wasalam nabiyllaahi muxamedna khaliila asna wadaay buu ka dhigtay saxiib buu ka yeeshay khaliil ayuu ka dhigtay weeyaan ayadana hadalkaas oo nabilaahi muxamed inuu khaliilullaahi yahay ah wuxuu shiikhu ishhaarayaa xadiidka imaamu muslim fii saxiixi ku sugan xadiidu cabdilahi bni mascuudin radi allahu canhu uu leeyahay qaala rasuulu llaahi sal allahu calayh ali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi ina allaha اtakhadanii khaliila allah wuxuu iga yeeshay khaliil iyo saxiib buu iga dhigtay kama اtakhada ibraahiima khaliila sida nebi ibraahim uu khaliil uga dhigtay oo saaxiib uga dhigtay buu anna wadaa iga dhigta allah subxaana wa tacaala saasuu leeyahay marka xadiidkaasuu ishaaraya weyaan wa kallama allaahu alla wuu hadlay muusa nabiyulaahi muuse buu la hadlay takliiman la hadlid buu la hadlay kalaam ou maqlayo nabiyulaahi muusa uu fahmayo ayuu rabbi kula hadlay ayana wuxuu ishaarayaa aayadda bay suurat nisaa ku jirta lafteeda wa kallama allaahu muusa takliima arrintaasuu ishaaraya oo marka yacni labadaan inuu ilaahay ibraahim khaliil ka dhigtay nabiyulaahi muusena uu kaliimullaahi yahay jahmiyadaa diiddo qolada jahmiyada la yidhaahdo ayaa inkiri jirtay oo oran jirtay sida maalan ninkii jacd ibni dirham la dhihi jiray oo shiikhii jahm ibnu safwaan ahaa ou la jahri jiray ou oran jiray ina allaha ma اtakhada ibraahiima khaliila walaa kalama allahu muusa takliima allah nabilaahi ibraahim khaliil kama uusan yeelanin muusena ma uusan la hadlin buu ohan jiray wey walidaalika towbo loogu yeeray inuu ka noqdo maxaa yeele qur-aankii buu inkiraya qofka qur-aanka inkirina waa ku kufrinaya wixii allah uu sugay markii uu diiday culimmadii kufrigiisay xukumeen nin la yidhaahdo khaalid ibni cabdilaahi alqasri ayaa markaasi oo meesha waasit la yidhaahda madax ka ahaa ayaa dadka hortoodii intuu maalin ciida mimbarka masaajidka tiirkiisa kusoo xirtay ayuu maalintii ciidda ahaa markuu dadkii salaada tujiyey ayuu wuxuu ku yidhi khudbadii uu akhrinayay salaad ciidul bay ahayd wuxuu yidhi daxuu taqabala allahu daxayaakum qof walbaaba xoolihiisa ha qasho udxiyadiisa hala yimaado allah idinka aqbale fa innii mudaxin alyowma bijacdi bni dirham jacd ibni dirhamaan alla qalayaa buuna udxiyo ka dhiganaya lannahu yani qaala ma اtakhada allahu ibraahiima khaliila walaa kalama allahu muusa takliima maxaa yeele waxa uu yidhi waa maxay ilaahay saaxiib kama dhiganin ibraahim nabiyulaahi muusena lama uusan hadlin madabkaas jahmiyada qaadatay jahm ibni safaana kasii qaatay wahaakada weeyaan marka in qur'aanka waxay ku jiraahi allah uu yidhi kelimaadkiisa la beeniyaahi waa kufri weeyaan shiikhu marka arintaasu noo sugin warafaca allah wuxuu kor yeelay idriisa nabiyulaahi idriis ayuu makaanan caliya makaan sare darajo sare ayuu ilaahay gaarsiiyey subxaanau wa tacaala wuxuuna ishaarayaa aayadda fii suurati maryam ku jirta oo allah uu leeyahy warafacnaahu makaanan caliya warafacnaahu makaanan caliya ta aayaddaas fii suurati maryam ku jirto ayuu ishaarayaa weeye wa ana ciisa nabiyulaahi ciisa cabdullaahi alla addoonkiisii weeye allah addoonkiisii weeye ina ilaahna ma aha ilaahna asagii ma aha saddex ilaah koogii saddexaadna ma aha wa rasuuluhu adeegiisii uu soo dirsaday weeyaan waa addoon allahna soo dirsaday subxaanau wa tacaala wa kelimatuhu alla kelimadiisii weeye kelimadii alqaahaa alla uu tuuray kelimadaasi ilaa maryama maryama oo nabiyulaahi ciisa hooyadii ah oo u riday weeyaan maxaa yeelay nabiyulaahi ciisa aabba ma uusan lahayn waa kelimad rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray oo ah kelimatu kun oo sidaa uu ku ahaada weeyaan wa ruuxun ruux weeye oo minhu min allaahi alla xaggii ka ahaaday ruuxdanna ilaahay baa ku afuufay oo iska leh oo abuuraye yacni maaragtay ma aha marka sida ay nasaarada rumaysan yihiin inuu ilaah yahay ama ina ilaah yahay ama saddex ilaah midkoodii saddexaad uu yahay arintaasi ma aha weeyaan wa ana allaha alla subxaanahu watacaala fadala uu dheeraad siiyey bacdahum rusushii iyo ambiyadii qaarkood calaa bacdin qaarka kalebuu ka dheera ka fadilay oo ka dheeraad siiyey isku darajo ma aha iyagoo isla ambiye ah iyo rusul isla ah bayna haddana isku darajo ahaynoo ilaahay uu kala kor yeelay warafaca wuu kor yeelay bacdahum rususha qaarkood calaa bacdin qaarka kale ayuu ka koryeelay darajaatin darajooyin buu ka koryeelay wey marka aayaddii wuxuu ishaarayaa ahayd fii suurati albaqara ku jirtay tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin minhum man kallama allah wa bacdahum darajaatin aayaddaasuu ishaarayaa weyaan yacnii rusushaas allah baa leeya waan kala fadilnay qaarkood qaarka kalean ka fadilnayo qaar waxaa ka mida ah alla subxaana wa tacaala ou la hadlay qaarna darajo ayuu rabbi u kor yeelay weeyaan wa ana muxamada nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam nebi muxamedna sayidu waladi aadama nabiyullaahi aadam owlaadiisii ou dhalay sayidkoodii wey waa midka sayidku u ah weeyaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah ayuu sayidu waladi aadam yahay walaa fakra arrintaasna faan ma aha oo nabigu iska faanaye waa xaqiiqo ilaahay uu siiyey fadli uu rabbi siiyey weeye inuu sayidi waladi aadama noqdo wuxuu marka musanifka halkaas ishaaraya xadiidka imaamu muslim fii saxiixii ku sugan xadiid abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaama aniga ayaa waxaan ahay maalinta qiyaamaha ah aadam caruurtii ou dhalay sayidkoodii baan ahay wawalu man yanshaqu canhu lqabru qofka ugu horeeyo oo markii dadku qubuurta laga soo saarayahay qabriga uu kala dhambalmayo oo ka soo baxaya ayaan ahay anaa ugu horeeyo wa walu shaaficin mid shafaaco oo khalqiga u shafaaco kan ugu horeeyaan ahay wa walu mushafacin mid laga shafaaco aqbalo kan ugu horeeyana waa aniga buu yii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid kale imaam tirmidi ibn maajah iyo yani imaamu axmed ay warinayeen xadiiu abi saciid alkhudri wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaau wasalaam ana sayidu waladi aadama walaa faqra ana sayidu waladi aadama walaa fakra aniga aadam owlaadiisii ou dhalay maalintii yani nabiyulaahi aadam la abuuro laga soo bilaabay ilaa qiyaami saaca ayaa sayidkoodii ahay arrintaana faan ma aha buu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam wa ana dacwatahum ambiyadaasi dacwadoodii iyo risaaladii ay wateen min awalihim kuwoodii hore laga soo bilaabo ilaa aakhirihi midka ugu dambeeya oo nabiyulaahi maxamed lagu khatimay dacwada ay wateen rusushaasi ittafaqad way midowdayo mid bay noqotay way iswaafaqday maxay isku waafaqday mid ku ahayd fii asli diini diinka asalkiisii bay mid ku ahayd wa huwa aslu diinkaas diinka asalkiisuna towxiid اllahi tacaala allah keliyeelidiisa weeyaan oo la waxido keligii la waxido tacaala sarreeye maxaa loo keli yeelayaa biuluuhiyatihi macbuudnimadiisa ilaahnimadiisa loo keli yeelo oo aan axad khalqigiisa ka mida lala caabudin ama cibaadada aan loo wareejinin rabbi iska laha wa rububiyatihi rabbinimadiisa iyo khaaliqnimadiisa koonkan isagu inuu abuuray loo gooni yeelo khaaliq ou yahay isagaa iska leh oo aan cid kale waxba loogu darin wa asmaa'ihi wa sifaatihi iyo allah asmaada magacyada uu leeyahay iyo tilmaamaha uu leeyahay oo loo gooni yeelo yacni allah wixii uu sheegtana oo asmaa iyo sifaada loo sugo wixii rasuulkiisa u sheegana loo sugo arrintaasi iyo towxiidkaas ayay ambiyadu la imaan jireen awalkooda iyo aakhirkooda hal xabbay wateen maxaa yeelay masdar waaxida bay hal meel wax ka soo qaadan jireen oo allah xaggiisa ah subxaana wa tacaala weyaan arrintaa marka towxiidka inuu yacni allah oo la waxido biuluuhiyatihi wa rububiyatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi hore u soo marnay saddex maaragtay can cunwaan ayaanu kaga soo hadalnay kitaabka awalkiisii ahaa weya marka inay asal waaxida wada lahaayeen diin waaxida ay lahaayeen diintooduna diinu towxiid ay ahayd iyo diinulislaam ayuu aayado noo keenaya qaala tacaala allah wuxuu yidhi subxaanah watacaala allah ina diina cinda allahi lislaamu fii suurati ali cimraan diinka alla agtiisa diin ah alislaamu islaamka weeyaan alla wuxuu diin u yaqaanaa diinta islaamka unbaa diin loo garana weyan wa tacaala allah wuxuu leeyahay isla fii suurati ali cimraan waman yabtagi hayra alislaami diina falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin waman yabtaqi qofkii dalbaa oo doono hayra alislaami islaamka diinta islaamka waxaan ahayn diinan diin ahaan u doono oo sidaa ugu raadiyaay falan yuqbala minhu laga aqbali maayo diinkaas laga aqbali maayo hadduu yidhahdo towraad baan diin ka dhiganayaa oo diinta yahuudda laga aqbali maayo hadduu yidhahdo diinta nasaaradan maaragtay aan ka dhiganaya injiil baan diin ka dhigani laga aqbali maayo wamaca annahaa ay tahay yani kitaab samaawioo rabbi uu soo dejiyey ou yahay haddana lagama aqbalayo diinka la aqbalayah waa diinka nabiyulaahi moxamed oo islaamkaa horayna u soo socday lagu khatimay maxaa yeele kitaabka in la rumeeyo la rabaahi oo kutubtaas hore macaanihiisa macaanideedii wixii ku jiray soo uruuriya waa kitaabka qur-aanka ah weeyaan wa huwa qofkii diinta islaamka midaan ahayn diin u maaratay eh, budhiism aan raadinayaa shirki baan raadinayaa shuuci aan raadinayaa yani maaratay balaayo iyo baas kale ninkii diin ka dhigtaah iyo shirkiyaad waxaa weeye fi laakhirati aakhare markii la gaaraa wahuwa midkaasi fi laakhirati maalinta qiyaamaha qofka diinta islaamka aan ka diin dhiganin ee mid kale diin ahaan u raadsado min alkhaasiriina dadka khasaaray buu ka mid yahay yacni khasira adunya walaaakhira adduun iyo aakhiraba qof khasaaray weeye naftiisuu khasaaray ahalkiisoo khasaara mar hadduu cadaabka ilaahay sabab ou galo oo yacni wax sabab u noqonayo uu la yimid waa uu khasaaray weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu leeyahay fii suurati yuunus can nuuxin can sha'ni nuuxin ama can qisati nuuxin nabiyulaahi nuux qisadiisa isagoo ka hadlayay warkiisii wa umirtu an akuuna min almuslimiin yacnii inay diinkan ambiyadu wadatoo idil diinulislaam uu ahaa ayuu noo caddaynayaa weeyaan wa umirtu waxaa la ifaray nabiyulaahi nuuxna waa awalu rasuulin ursila ila alkhalqi markay dadku caasiyeene shirkiga la yimaadeen rasuulka ugu horreeye loo soo dira buu ahaa markaasu wuxuu leeyahay wa umirtu waxaa la i amray waxa wax amrayna waa allah waxaa la ifaray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina dadka ilaahay u hogaansamay muslimiinta aan ka mid noqdo wa qaala tacaala can muusaa nabiyulaahi muusa xaalkiisana rabbi wuxuu leeyahay fi suurati yunis yaa qowmi in kuntum aamantum biاllaahi facalayhi tawakaluu in kuntum muslimiin yaa qowmi dadkaygo reer banu israaiil ula hadlaya nabiyllaahi muusa in kuntum haddii aad tihiin aamantum kuwa rumeeyey bilaahi alla kuwa rumeeye aad tihiin facalayhi ay cala allah allah tawakaluu tala saarta fatawakaluu cala allahi wey allah tala saarta in kuntum haddii aad tihiin muslimiina kuwa rabbigooda u hogaansamay oo isdhiibay oo yani maaragtay manhajkiisa diinkiisa aqbalay aad tihiin ilaahay subxaana wa tacaala taladiinna u dhiibta buu leeyay marka nabiyulaahi muusana islaamnimadiiba ugu yeeraya sida nabiyulaahi nuuxu ugu yeerayay wa qaala tacaala allah wuxuu leeyahay can sulaymaana qisadii sulaymaan isagoo ka waramayo calaa lisaani balqiisa haweenta balqiis la yidhaahdo carabkeeda buu leeyahay yacnii haweenta malikatu sabaa la yidhaahdaa waa boqoradii meeshaan yeman xukumi jirtay balqiise marka mufasiriintu inta badan ku sheegaan magaceeda laakiin qur-aanka balqiise uma bixinin waa un magacyo kole israa'iiliyaadkaasi laga soo qaatay un weyaan haweentaas oo malikatu saba ah ayaa waxay tidhi markii nabilaahi maaragtay nabiyulaahi sulaymaan oo carshigeedii soo qaatay oo ay qudus ugu tagtay baytulmaqdis ay ugu tagtay ayay markaas ayuu maaragtay u bandhigay qiila laha dkhuli sarxa falama ra'athu xasibathu lujatan wakashafat can saaqayha qaala inahu sarxun mumaradu min qawaariira markaa kabacdi bay waxay tihi qaalat rabbi inii dalamtu nafsii waaslamtu maca sulaymaana lilahi rabi اlcaalamiin waa tan wey hadalka intaasu nooga soo qabtay waxay tihi qaalat rabbi rabbigaygo inii dalamtu nafsii naftaydaan dulmiyey waxaan ku dulmiyey shirkigii iyo kufrigii aan ku jiray wa aslamtu waan isdhiibay oo waan islaamay oo waan hogaansamay maca sulaymaana sulaymaan la jirkiisa ayaan lilaahi alla u hogaansamay allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigoodii ahaa jinnii insi rabbigooda ahaa ayaan u hogaansamay weeyaan marka haweentaasna nabiyulaahi sulaymaan inay la islaamto muslimad la tahay sidoo sulaymaan muslim u ahaa inay muslimad u noqotay ayuu allah fii suurati naml noogu sheegayaa weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa waladii awxaynaa ilayk wmaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih kabura cala lmushrikiina ma tadcuuhum ilayh allahu yjtabi ilayhi man yashaa wayahdi ilayhi man yuniib sharaca lakum wuxuu idiin jideeyey allah subxaanahu wa tacaala oo idinku waajibiyey ama idiin dardaarmay yani min addiini diinka xaggiisii wuxuu alla idinkaga jideeyey oo idin amray yani sharaca awjaba wa awsaa yani maarata waa la yidhahda sharaca intaba waa la yidhahda maa diin buu idin jideeyey towxiid ah wasaa bihi ou u dardaarmay oo ou amray nuuxa nabiyllaahi nuux uu amray waladii kiibuu idiin dardaarmay allah towxiidkii iyo diinkii owxaynaa aan waxyoonno waladii kiina wuu idiin dardaarmay owxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga nabiyulaahi maxamedo aan kuu waxyoonnay wamaa shay wasaynaa bihi aan dardaaranayna waa lidiin jideeye wey wamaa shayna waa jideeye washaraca maa wey shaygaasoo wasayna aan dardaaranay bihi shaygaba ibraahiima nabi ibraahiim aanu dardaarannay wa muusa nabiyulaahi muuse aanu dardaaranay wa ciisa nabiyulaahi ciisa aanu dardaaranay marka halkaas wuxuu ku soo sheegay shanta rususha la yidhaahdo ululcasmi min arusul ayuu alla maaragta noogu sheegay nuux oo awalu rasuulin ilaahay uu soo dir rasuulka ugu horreeyey ah magaciisu waa la sheegay wa awxaynaa ilaykanana damiirka cidda lala khitaabayaahi waa nebiylaahi muxamed wey ibraahiim nebiylaahi ibraahim iyo nebiylaahi muusa iyo nebiylaahi ciisa shantoodaasa la yidhaahdaa ululcasmi min arusul ayaa la yidhaahdaa fabir kamaa sabra ululcasmi min arusul nabiylahi maxamed marka lagu oranayo dadkaasaa loo jeedaa wey waxa la amray loo jideeye waa maxay ambiyadaasi an aqiimu diina ay aqiimu diina towxiidkii ooga oo sidoo ahaa ula imaada walaa tatafaraquu hana kala tegina fiihi towxiidka dhexdiisa ha ku kala tegina baa la leeyahy oo ha isku khilaafinina kabura waxaa weynaaday cala lmushrikiina kuwii alle u shariig yeelay dushooda waxaa ku weynaada mushrikiintii maa towxiid tadcuuhum aad ugu yeeri ilaahi tawxiidka aad ugu yeerayso alla keliya hala caabudo ayaa la weynaata waxay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida aalihadii tirada badneed miyuu hal ilaah ka dhigay arrintaas baa la weynaatay buu allah leeyahay allaahu alleh yejtabii wuu doortaa ilayhi towxiidkaasi man yashaa waxaad kuu dooro wayahdi wuuna hanuuniyaa ilayhi towxiidka iyo diinkaasi man yuniibu qofka noqonayo rabbigiisa u noqonayo ayuu rabbi ku hanuuniyaa subxaana wa tacaala marka allah ambiyadaas iyo rusushaas ululcasmi min arusulka ah waxaa la amray an aqiimu diina walaa tatafaraquu fiih diinu towxiid inay ku midoobaan oo ynan ku kala tegin baa la amray rusushana weligeed waxay la imaan jirtay yacni ummaddu inay mid noqoto towxiid ulkalima towxiid ullah uma towxiid lkalima alla in la waxyido oo alla keliya la rumeeyo isla markaana dadka muslimiinta kelimadooda ay mid noqoto aanan maaragtay xisbi xisbi iyo ururo iyo kooxo kooxo iyo iskhilaafsan oo ah madaahib iyo wax walba isku khilaafsan inaana muslimiinta dhexdooda laga samaynin an aqiimu diina walaa tatafaraquu fiihi diinku waa mid wey rusushaas nabiyulaahi nuux oo u horeeyo nabilaahi muxamedna oo u dambeeyo towxiidkay la yimaadeen waxa way an aqiimu diina walaa tatafaraquu fiih in tafaraaruqa dadka looga digo oo diinkan saxda ahe ambiyada rususha ay la timid aanan laisku khilaafin ee mid la noqdo isaga lagu midoobo bay maaragtay rusushaasi la timid wey wa cadadu rusuli rususha tiradoodu alaau miatin wa hamsata cashara waa saddex yani saddex boqol iyo shan iyo toban ayaa rususha cadadeedu ay tahay buuri tirada rususha alla uu soo diray waa saddex boqol iyo shan iyo toban rasuul walambiyaau wacadadu lambiyaai ambiyada dadka nebi la yidhaahdana tiradoodu miatu alfin waarbacatun wacishruuna alfa waa boqol kun boqol iyo afar iyo labaatan kun weeyaan tiradoodu boqol iyo labaatan iyo afar kun ayay ambiyaduna tiradeeda ay tahay buu leeyahy abata dalika warkaas aan soo sheegay buu yidhi shiikha wuxuu ku sugnaaday fi laxaadiii axaadiiuu ku sugnaaday xadii can rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam rasuulka allena xaggiisa axaadiista ka sugnaatay waxaana ka mida min xadiii abi umaama abu umaama xadiikiisa ka mid ah wa min xadiii abi darin abi dar alkhifaariyi xadiikiisa ka mid ah axaadiista ku sugnaatay tirada sheegayso saasuu leeyahay axaadiistaa marka shiikhu uu sheegay xadiidu abi umaama waxaa warinaayo abu xaatim ayaa soo saaray laakiin wuxuuna leeyahay abu umaama wuxuu leeyahay nabigaan weydiiye buu yidhi qultu yaa nabiy allah kam ilambiyaa nabigan waxaan idhi rasuulkii allow rasushu ambiyadu nebiyaasha waa imisa markaasuu yidhi miatu alfin wa arbacatun wa cishruuna alfa waa boqol iyo afar iyo labaatan kun weeyaan saasuu nebigu yidhi markaasuu weli hadalka nebigu sii wataa wuxuu yidhi buu leeyahay abu umaama min dalika alaaثumiati وahamسaةa caشhaرa jaman hafiiraa waxaa ka mida ah, yani boqol iyo iyo maxaa la yidhaahdaa labaatan iyo afarta kun waxaa ka mida ah saddex boqol iyo شhan iyo toban ayaa ka mid ah oo ah cadad aad u badan weeyaan riwaayadaas marka xadiidkaas waa xadiis daciifa weeye walidaalika ibnu kaiir raximah اllahu markuu xadiidkaas takhriijinayo wuxuu leeyahy waxaa ku sugan mucaan ibni rifaaca nin la yidhaahda baa ku sugan waana daciif weeyaan xadiidkaasi xadiid sugan ma ah xadiidka abi darin isagana wuxuu waxaa weeyaan xadiidkaas waxa weeye abu dar baa wuxuu leeyahay qultu yaa rasuul allah kam ambiyaa ambiyadu waa meeqabaan ir rasuulka ilaahayo markaasuu nebigu wuxuu yidhi miatu alfin waarbacatun waishruuna alfa yacni boqol iyo afar iyo labaatan kun weeyaan ambiyadu markaasaa mar labaad qultu yaa rasuul allah kam irusulu minhum rususha ayaga ka midihi waa imisabaan idhi buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi alaaثumiati wa alaaثata cashara saddex boqol iyo saddex iyo toban ayaa rasul ah jamun kafiirun isagana xadiidkaas oo xadiiu maaratay abu dar xadiidkiisa waxaa la yidhaahdaa isagana waa daciif weeye waxaana ku jira sanadkiisa ibrahim ibn hishaam alghasani imaam اdahabi marka uu xadiidkaas ka waramayo wuxuu leeyahay sheekhaa ninkaa ku jira oo la yidhaha xadiikiisa waa mid laga taga weya abu xaatim araazi wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo ibraahim ibnu hishaam waa kadaab buu leeyahay yacni ibnuljawsi wuxuuba xukumayaaba xadiidkaas inuu mawduuc yahay buuba tilmaamayaa wey waa mawduucuu odhanaya wey marka axaadiistan waa axaadiis daciifa oo aanan sugnaanin weeyaan oo cadadka ka hadlaysa weyan waalfarqu bayna alrasuuli waannabiyi hadda meeshan wuxuu noogu sheegi rasuul iyo nebi maxaa u dhexeeyo maxay ku kala duwan yihiin walfarqu farqiga u dhaxeeyo bayna arasuuli rasuulka mid axadka la soo diray iyo wanabiyi nebiga loo waxyooday farqiga u dhaxeeyaah waxa weeye ana anabiya nebigu nebigu waxaa la yidhaahdaa huwa isaguba alladii kii weeye yunabiuhu allaahu alla oo u waxyoodo u waramo wa huwa nebigaasna yunabiu oo waramo oo bimaa shaygii ambaa ambaa allaahu bihi alla oo waramay dadka u sheego oo u warramo weeyaan waxyigii loo waxyooday buu dadka gaarsii oo u sheegaa weeyaan fa in ursila marka nebigaas loo waxyooday haddii la diro maca daalika iyadoo waxyiga ay jirto la yidhaahdo dadkii gaarsii xaqa ilaa man dad loo diro khaalafa amra allaahi amarka alla khilaafa dadka u taga xaqa u sheeg markii la yidhaahdaa liyubaliqahu inuu gaarsiiyo darteed risaalatan risaalo oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay ilayhi fa huwa kaasi waxa weeyaan rasuulun baa la yidhaahdaa buuri yacnii nebi waa axadka loo waxyooday waxyigiina dadka u sheego laakiin haddii lagu daro oo la yidhaahdo maya dadka amarka alla khilaafa orodoo gaarsiina waa rasuul buu leeyahay oo xag alla ka ahaaday weeyaan wa amaa man kaana wa amaa man axadkii kaana ahaado inamaa yacmalu mid ku camal faloo ku shaqeeyo bishariicati qablahu sharcigii nabigii ka horeeye rasuulkii ka horeeye sharcigiisa ku camal falayo ku shaqaynayo walam yursal aanan la dirin oo la dhihin qoom hebel aad aan la oranin fa huwa kaasi ilaa axadin walam yursal aan la dirin qofna aanan loo dirin yubaliquhu uu gaarsiinayo can illaahi alla uu ka gaarsiiyo risaalatan risaalo uu ka gaarsiinayo loo dira ayan jirin fa huwa kaasna nebiyu nebi weeye walaysa birasuulin rasuulna ma aha buu leeyahy yacni wuxuu leeyahay qofka nebi ka horreeyey shareecadiisa ku camal faloo ku dhaqmayaahi laakiin asaga aana la dhihin dad hebel u tagoo risaaladii alla gaarsii nebi baa la yidhaahdaa laakiin rasuul lama yidhaahda buu yidhi wa qaala mujaahidun raximah llahu mujaahid ibnu jabri sheekha la yidhaahdo oo tilmiidka ibni cabaas ahaa allah u naxariistee wuxuu yidhi annabiyu nebiga waxdahu keligii alladii kii wey yukallamu lala hadlo wa wayunazalu calayhi waxyina lagu soo dejiyo walaa yursalu aanan la dirino qoom hebel aad aan la odhanin iyo qolo hebel u tag aanan la odhan weeyaan saasuu leeyahay calaa kulli xaalin farqiga oo rasuulka iyo nebiga u dhaxeeyo culummadu maaragtay wax badan bay kaga hadlaan waxay sheegaan aqwaal aad u tiro badan ayay sheegaan laakiin qowlka la yidhaahdo waa alaqrabu ila asawaabi sawaabkou u dhow yahay kan la yidhaahdaa waxa weeye waxaa la yidhaahdaa ana arasuula man bucita bisharcin jadiidin yani rasuul waxaa la yidhaahdaa qofkii sharci cusub lala soo diro sharci baa la siiyey kitaab baa la siiyey waa lala soo diray sharcigaasaa lala soo diray kaasaa la yidhaahdaa nebina maxaa la yidhaahdaa wnabiyu wاlnabiyu man bucia litaqriiri sharci man qablahu yacni qofka waxaa la yidhaha nebigana axadka inta lasoo saaro nebi laga dhigoo loo waxyoodo haddana nebigii ka horreeyey sharcigiisa ku dhaqan la yidhaahdo ee aan sharci cusub la siinin kaasaa la yidhaahdaa buu leeyahay waana isaga laftiisa yani markuu sharciga ku dhaqmayaahi macnaheedu ma aha inuusan dadka xaqa gaarsiinaynin yani wamamuurun bitabliiqihi baa la yidhaahdaa isagoo nebiya ma haddana la amraa inuu dadka xaqa gaarsiiyo maxaa yeele haddii la yidhaahdo qoladaa dadka xaqa ha gaarsiinin nebiba ma aha markaasi qof waa loo waxyoodo keliya dadka xaqina ha sheegin wax jira ma aha waxaa waye waa inuu nebi yahay dadkana xaqa u sheego farqiga ugu fiicanoo sawaabka ugu dhow waa kaa wey maxaa yeelay ummatu muxamed dadkooda culummada ah oo ambiyada ahayn ayaa ma'muuriin ah inay tabliiq risaala sameeyaan risaalada inay dadka gaarsiiyaan oo nebigoodii inay diinkiisi gaarsiiyaan marka farqiga ugu sahlan ugu sawaabsan kaasaa lagu sheega rasuul maxaa la yidhaahdaa qofka sharci cusub lala soo bixiyo sida maalan qur-aankii sida towraad sida injiil sida zubuur sida suxuftii iyo wixii la mid ah sharci buu wataa kaa rasuulaa la yidhaahdaa nebi laakiin waxaa la yidhaahdaa rasuulkaas ambiyadii ka dambaysay oo sharcigii rasuulkaas lasoo diray sharciga lala soo diray sharcigiisa ku dhaqmayso dadka gaarsiinayey kuwaasaa la yidhaahdaa weeyaan marka macnahaasaa ugu wanaagsan in la yidhaahdo wa calayhi warkaas markaan qabanna buu yidhi faina kula rasuuli nabiyun walaysa kulu nabiyin rasuula faina kula rasuulin rasuul kasta kulligii mid la diray kulligii nabiyu nebi weeye yacni marba hadduu rasuulba yahay waxaa ka horaysa in loo waxyoodo soo maa ila wuxuu gaarsiinaya waa risaaladii loo dhiibay wey intan loo waxyooday sharci la siiyey boo haddana la diray weeyaan walaysa kullu nabiyin nebi kasta kulligiina ma aha rasuulan mid la diray ma aha macnaheedu waxa weeye nebigan waa loo waxyeeday laakiin sharci cusub oo loo dhiibay oo la irgaarsii ma ay jirto macnahaasa sidaasu ujeedaa weya ambiyadiiba marka qaarka rusushii ayuu noo tirinaya wixii ilaahay qur-aanka uu noogu sheegay waqad sama allaahu alla wuu magacaabay tacaala sarreeye lana annaga wuxuu noo magacaabay jumlatan koox ama qayb oo minhum ambiyadii ka mid iyo rusushii ka mida ah. ayuu noo tilmaamay ka aadama nabiyulaahi aadam wa nuuxin nabiyulaahi nuux wa idriisa nabiyulaahi idriis wa huudin nabiyulaahi huud wa saalixin nabiyulaahi saalix wa ibraahiim nabiyulaahi ibraahim wa ismaaciila nabiyulaahi ismaaciil wa isxaaq nabiyulaahi isxaaq wa yacquuba nabiyulaahi yacquub wa yuusufa nabiyulaahi yuusuf toban baa hadda maraya wa luuin wa luutin nabiyulaahi luut wa shucaybin nabiyllaahi shucayb wa yunusa nabiyllaahi yunus wa muusa nabiyllaahi muusa wa haaruuna nabiyllaahi haaruun wa ilyaasa nabiyllaahi ilyaas wa zakariya nabiyllaahi zakariya wa yaxya nabiyllaahi yaxya walyasaca nabiyllaahi alyasac wa dilkifli dilkifli nabiyllaahi dilkifli waa labaatan weeyaan wa daawuuda nabiyllaahi daawuud wa sulaymaana nabiyllaahi sulaymaan waayuuba nabiyulaahi ayuub wadakara alasbaata wuxuu kaloo sheegay alasbaatana wuu sheegay dadkii awlaadi yacquub jumlatan duuduub ahaan buu u sheegay alasbaat waa awlaadi yacquub oo labiiyo tobanka ahaa oo nabiyulahi yuusufna ka mid yahay weeyaan wa ciisa nabiyulaahi ciisa iyo muxamedin nabiyulaahi muxamed sala allahu allah ha ammaano hana wasallama allaha badbaadiye calayhim rususha iyo ambiyadaasi dushooda ajmaciina dhammaantoode sidaasba intaasuu rabbi noogu sheegay qur-aanka weeyaan waa inta qur-aankana lakugu dikriye weyaan waqasa calaynaa allah wuu noo sheegay oo nooga qisooday qisooyinkoodii iyo akhbaartoodii ayuu noo warramay waqasa calaynaa allah uu noo qisooday min naba'ihim akhbaartoodii wararkoodii wararkoodii iyo wa ahbaarihim khabarkoodii qisooyinkii ay lahaayeen allah wuu noogu sheegay qur-aankiibuu noogu dhex sheegay weeyaan maa shay buu noo sheegay fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay kifaayatun kaafi wax ku filnaansho ay ku filan tahay shay nagu filan buu noo sheegay wa cibratun cibro qaadasho ay ku filan tahay wacidatun waanana ay ku filan tahay wax waana noogu filan cibro qaadasho noogu filan kifaayadeenna oho annagaba nagu filan ayuu rabbi qur-aanka nooga sheegay ambiyadaas aan soo sheegnay qasaskooda weya haddaba rususha qaar qisooyinkooda nebiyulaahi maxamed qur-aanka loogu sheegay baa jiro qaar aan loogu sheekayna way jiraan sida allahba aayadan oo noogu caddaynay allah wuxuu leeyahay warusulan qad qasasnaahum calayka min qablu warusulan lam naqsushum calayka wakalama allahu muusa takliima fii suurati nisa warusulan rusul baan dirnay rusushaasoo qad qasasnaahum aanan qisoonnay calayka adiga min qabli horay aan kugu sheegnay qisooyinkoodii yacni nabiga maka markuu joogay qisas qasas badan baa loo sheegay wa rusulan rusulna waanu dirnay lam naqsusum aanan qisoonin calayka adiga qasaskoodii akhbaartoodii iyo warkoodii aanan kuu sheegin ayaanmaaragtay yaan dirnay oo rusushaan dirnay ka mid ah weya wa kallama allaahu alla wuu la hadlay muusa nabiylaahi muusa takliiman la hadlid buu rabbi la hadlay subxaana wa tacaala marka rusushaas qaar qisooyinkoodii loo faahfaahiyey qur-aanka lagu faahfaahiyey baa jiro iyo qaar aan lagu faahfaahininoo yani maba nabigeenna aan looga qisoonin ayaa jiro weya qaarna magacyahoodaa la sheegay qasaskooda lama sheego waa taa weya fa numinu marka haddaan muslimiintii nahay waynu rumaynaynaa bijamiicihim rususha dhammaanteedii ambiyada tafsiilan si kala dhigdhigan oo kala faahfaahsan ayaan u rumaynaynaa fii rusushii ama shaygii fasala allaahu alla oo bayaaniyo caddeeyey si caddaysanoo ka faahfaahsan siduu rabbi noogu caddeeyey wixii qur'aankana lakugu caddeeyey rususha yani axaadiistana lakugu caddeeyey rususha iyo ambiyadaasi tafsiilkaasaan dhammaantood u rumaynaynaa wa ijmaalan baan u rumaynaynaa duuduub fii kii ajmal allaahu alla ou uruuriyo oo duuduubay wixii rabbi ou duuduubay oo la ururiyoona la faahfaahininna duuduubkaasaan u rumaynayna wuxuu rabbi noo sheegay rasuul baa la sheegi hadda dalkifli oo kale qisadiisa lagama sheekeeyo alyasac oo kale qisaskiisa manaqaan lagama sheekeeyo sidaas ilaahay noogu sheegan u rumaynaynaa tafsiilkaasaan u rumaynaynaa wey wanuminu waan rumaynaynaa biana jamiica arusuli rususha dhammaanteed iyo walambiyaai ambiyada dhammaantood basharun inay bani aadam ahaayeen oo aysan malaa'igna ahayn macbuudaad macbuudaad la caabudana aynan ahayn makhluuquuna kuwa la abuuray inay yihiin baan rumaynayna bani aadam alla oo abuuro makhluuqa inay yihiin baan rumaynayna laysa lahum ayaga uma sugnaanin min khasaa'is arububiyati rabbinimada waxa ay la goonin tahay khasaa'iska ihi shay waxba ugama sugnaanin wax ay ku leeyihiin rabbinimada ma jirto weeyaan wax yaro khasaa'iska ilaahay oo macbuudka ahaa ee koonkan rabbiga ka ahaa khasaa'iskii wuxuu khalqigiisa kala gooni noqday wax ka mid ahna uma aysan sugnaaninoo ma laha wey waa addoomo la abuurtay weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati alkahfi qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilay annamaa ilaahukum ilaahun waaxid faman kaana yarjuu liqaaa rabbi falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada qul waxaa tiraa nabiyulaahi maxamedow inamaa ana anigu waxaan ahay un basharun bani aadam baan ahay bani aadamka oo milukum idinkoo kale ah idinkaan idinla mid ah yacni saad sidii laydin abuura la ii abuuray waxaad idinku dhacaa aniga igu dhacayo sidaa cunno ugu baahantihiinan ugu baahanahay marka sidaa u dhimanaysaa baan u dhintaa wahaakadaa macna ilaah ma ihi wey bashar baan ahay waa nabiyulaahi muxamed oo maarata khayru khalqillaahi ah wey yuuxaa rasuulkaasoo basharkaasoo yuuxaa la waxyoodo ilaya aniga laii wayoona yuuxaa waa la wayoona ilaya anaa laii wayooda maxaa laii waxyooday annamaa ilaahukum macbuudkiinnu ilaahun macbuud weeye waaxidun oo keligii ah macbuud kale ma lihidin hal macbuud baad leedihiin oo allah ah marka aniga marka bashar baan ahay allahna waa macbuudkaygii wey addoon baan ahay weya faman kaana qofkii ahaado yarjuu mid rajaynayo liqaaa rabbihi rabbigiisa la kulankii maalinta qiyaamaha ah, oo badbaado iyo janno iyo khayr rabaahi inuu helo sharna inuu ka badbaado doonayahay falyacmal ha shaqeeyo ha camal falo camalan camalku saalixan wanaagsan ha la yimaado camalkan wuxuu saalix ku noqdaa alikhlaasu walmutaabaca la yidhahda in ilaahay loo barax tiro in rusushii iyo ambiyadii lagu raaco ayuu ku noqdaa weeyaan uusan bidco ahayn walaa yushrik yuusan qofka jannada ilaahay rabaahi yuusan wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigiisa cibaadadiisana axadan qofna yuusan la wadaajinin marka rajo ilaahay ma leedahay yowm rajo ma ka qabtaa janno ma doonaysaa camalkaaga ilaahay u barax mutaabacana la imow nabilaahi allahna subxaana watacaala axad makhluuqaadkiisa ka midihi cibaadadiisa ha la wadaajinin keligii caabud cid kaleta cibaadada ha ugu darin marka halkaas aayaddaas waxay tustay inay bashar ay yihiin ambiyadu bani aadam ay yihiin allahna macbuud inuu yahay bay tustay oo cibaadada keligii leeyahay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati ibraahim qaalat lahum rusuluhum in naxnu ilaa basharu milakum wlakin allaha ymunu clى man yashaau min cibaadih wma kana lana an naأtiyakum bisulطaani ila biidn اllah wclى اllahi falyatawakl اlmuminuun qaalat lahum rusuluhum yan rusushii iyo qoomkiiba isku jawaabaye jawaabihii baa markana loo soo guurinay qaalat lahum waxay ku tiri dadkii waxay ku yidhaahdeen rusuluhum rusushoodii baa waxay tiri oo dadkoodii loo soo diray ay ku yidhaahdeen in naxnu anagu ma ahin ilaa basharun bani aadam mooye oo milukum idinkoo kale ah rususha inay bashar yihiinay sheegan jireen inay aaliha yihiino cibaadaleeyihiin ma sheegan jirin weeyaan bani aadam idinkoo kaleanu ahay ayaanu nahay walaakinase allaha allah baa yamunu kalladaysto calaa man yashaa waxadkuu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida ayuu risaaladii iyo nebinimadii siiyaa annagana waana la galladaysta wey khalqigii baa laga doortay ambiyadaasi rusul baa laga dhigay waa loo waxyooday ambiye iyo rusul bay noqdeen weeyaan marka ka badan ma lihin wey bashar baa nahay waana la ikraamay waxaana laku karaameeyey waxyigaa iyo risaaladaasi nebinimadaasa nala siiye weyaan wamaa kaana lana annaga nooma ahaanin nagamana ansaxayo maa ymbaii walaa yasixu baa loo jeeda maa kaana lana maa ymbaii lana annaga suuragal nooma aha mana naga ansaxayo an na'tiyakum inaan idinla imaano bisulطaanin xujo oo mucjizo ah inaan idiin keenno min cindi anfusina aan ka keenno wey nafteena aan kala nimaano ila biidn اllah alla idankiisa markuu rabbi doono mooye anagu lama imaan karno wey allaahi allah falyatawakal ha tala saarteen almuminuuna dadka muminiinta rabbigooda ha caabudeenoo taladooda ha u dhiibteen tawakulkana cibaadada qaybaha ugu sarreeya buu ka mid yahay wey aayaddaasna wuxuu ilaahi allah noogu sheegay rusushii afkoodii sida aayaddii hore nabiyullaahi maxamed ba dheh la yidhi inay ku qiranayaan inay bashar yihiin laakiin ilaahay uu karaameeyey ou alla galladaystayo nebinimadii risaalada uu ku galladaystay amaa mucjizo la keena miya khaaliqulcaade lala yimaada miya allah iska leh markuu rabbi siiyo rasuulkaa ku ayido ayuu la imaanaya hadduuna rabbi siininna lama imaanayo wey saasay ujeedaan wey wa qaala tacaala allah subxaana wa tacaala fii suurati alfurqaan wuxuu ku leeyahay wamaa arsalnaa qablaka min almursaliin ilaa inahum layakuluuna acaama wayamshuuna fi lswaaq wajacalna bacdakum libacdin fitna atasbiruuna wakana rabuka basiira wamaa arsalnaa ma aanan dirin nabiyulaahi muxamedu qablaka adiga horta adiga kaa hor min almursaliina rusushii la diraya ma aanan soo dirin ilaa haddaan rasuul soo dirno inahum ayagu waxay ahaayeen layakuluuna kuwa cuno acaama cunaday cuni jireen wayamshuuna kuwa socdo filaswaaqi suuqyada dhexdeedana socdabay ahaan jireen macnaha waxa weeye rasuul alla uu soo diray ma jiro ilaa bashar buu ahaa bani aadam bani aadam hadduu yahayna cunuu cunaa malaa'igtaanan raashin cunin oo malag ma aha bani aadam maxaa yeele mushrikiinta waxay dhihi jireen maa li hada yakulu acaama yamshi fi laswaaqi yacni xaalkiisu waa maxay rasuulkan oo cunadana cunayo nebinimona sheeganayo suuqiina tijaare iyo ganacsiga noloshiisa raadinayahay maxay tahay xaalkiisu maa malag noqda weeyaan malag maa laga dhigo hadduu rasuuq jiro saasay odhan jireen markaasaa lagu radinaa laleeyahay ilaa inahum layakuluuna acaama waxay ahaayeen kuwo cunada cuno muxtaajiina baahi baahi baa qabanayso sida bani aadamka u baahdaan ay u gaajoodaan bay u gaajoon jireen ambiyadu wayamshuuna fi laswaaqi suuqyadana way shaqaysan jireenoo ganacsigoodii iyo tijaaradoodii noloshoodii bay raadsan jireen wahaakadaa sidaas bay ahaayeen wajacalnaa waxaanu yeelnay bacdakum qaarkiin libacdin qaarka kale fitnatan ay beliyatan ikhtibaaran ka dhigno ikhtibaaran waimtixaanan bani aadam haddaad tihiin waa laisku kin imtixaani kan faqiirka ah haligii waxaa lagu imtixaani ka faqiirka ahaa kii caafimaadka qabay waxaa lagu imtixaanaya kii jiranaa yani imtixaan ilaahay subxaana watacaala addoommadiisa isku fiirinayo ayaa dhexdiina la yeelay atasbiruuna ma sabraysaan wuxuu rabbi subxaana watacaala yani idiin qadaro qadihiisa iyo qadarkiisa kuwa ku sabrayaa ma weeyaan macnaha atasbiruunada istifhaamkan bimacna alamri waayaa ladhaha ay isbiruu oo kale wey war sabra baa loo jeedaa wixii rabbigaaga uu ku xukumo ku sabir baa loo jeedaa wey wa kaana rabbuka rabbigaagu wuxuu ahaaday allah waxa weeye basiiran mid arkayo biman yasbiru aw yajzacu qofka sabrayo oo wixii maqaadiirta alla ku sabrayo ama ka argagaxaya jazac la imaanayo allah subxaana wa tacaala mid arka weeyaan oo og oo ka warqaba weeyaan ayaddaanna bani aadamka yacni rususha inay bani aadam yihiin cunana cunaan tijaaradoodii iyo noloshoodana ay raadsadaan ayuu aayaddaasi rabbi noogu sheegay weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu leeyahay fii suurati alancaam qul laa aquulu lakum cindii khasaa'n اllah walaa aclamu اlhayba walaa aquulu lakum inii malak in attabicu ila maa yuuxaa ilaya qul hal yastawi acmaa wاlbasiiru afalaa tatafakaruun qul waxaa tiraa nabiylahi maxamedu yani waxa ay mushrikiintu aaminsan yihiin baa la anfinaya oo la radinaya laa aquulu lakum idinka idiin oran maayo cindii aniga agtayda bay ahaatay khasaa'n اllah alla khasnadihiisa oo maaragtay eh, khalqiga uu ka irsaaqo ba aniga agtayda ah anaa iskale idin odhan maayo ama khasaaintii oo mafaatiixdiiba ah furayaashii khasnadaha ayaan haystaa idinma odhanayo walaa aclamu alghayba waxa maqanna mid og ma ahi macnaha rususha lafteedu aybka kama warqabaan ma oga waxa maqan allah iskale ogaanshihiisa waqul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allahu rabbi leeya subxana wa tacala samaawaadkii ardada waxa ku jiro malaaigta ku dar eybka ma oga ilaa ilaahay allahumba eybka waa maan ka warqaba wey marka waxau leeyahay walaa aclamu leyba waxa maqan aniga ma ogi sida haddo eybka ilaah baa iskale subxaana watacaala walaa aquulu lakum idinka idiin oran maayo inii anigu malakun malag baan ahay idinma oranay malag malaaigta ka mid ahaan ahay ma ihiye bani aadan basharaan ahay weyaan in attabicu anigu ma attabicu raaci maayo ilaa maa yuuxaa ilaya wixii la ii waxyooday mooye wax kale ma raacayo yani waxyigaas alla ii alla xaggiisa iiga yimid kaa umaan daba socdaa wax cusuboo jeebkayga aan kala imaanaya ma jiro qul waxaa tiraa marka nabiyulaahi maxamedow hal yastawii ma siman yihiin oo kuwa eg miya alacmaa midka indhaha la-aa ah iyo walbasiiru midka arkay midka wax arkayo indhoole iyo mid indho qabaahe musku midba maya wey sida aysan kan indhahala iyo midkii indhaha qabay aynan u sinayn buusan muminka iyo kaafirkuna u sunayn weyaan marna ma sina weyaan afalaa tatafakaruun miyaadnan fakaraynin waa idin sidee weyaan oodnan caqligiina ku noqonaynin wey tafkiir miyaadnan la imaanaynin marka ambiyadu inaysan khasaainta ilaahay furaheedana haynin ee qaybkana aynan ka warqabin malaa'igna aysan ahayn rususha iyo ambiyadii ee bani aadam yihiin aybkana ay ku ogaanayaan ilaahay wuxuu ogeysiiye weyaan caalimu اlgaybi falaa yudhiru calىa aybihi axada ila man irtadaa min rasuulin u ilahay leeyahy subxaana wa tacaala isagana waxaybuu ku ogaadaa weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu leeyahay qul laa amliku linafsii nafcan walaa dara ila ma shaء allah wlow kuntu aclamu اlgayba lastakartu min alkhayr wma masaniya suu in ana ila nadiiru wabashiiru liqowmin yuminuun fii suurati acraaf wuxuu rabbi leeyahay qul waxaa tira nabiyulaahi muxamedu laa amliku ma hananayo ma milkinayo linafsii aniga naftayda nafcan jalba nafcin nafci soo jiidashadii ma awoodi karo wax iga maqano wax tar iga maqan mid soo jiidan karaahi ma ihi walaa daraa walaa dafca durin dhib aniga e haysto igu dhacayna iska reebistiisa aan iska reebo iska dafciyana ma awoodi karo oo ma hanan karo wey ilaa maa sha allah ilah wuxuu doono mooye allah baa marka addaaro naaficu waa allah wey axadka wax taro nafciga iyo durkaba milkiyey waa allah weya haddii ay sidaa tahay buu leeyahay walow kuntu aclamu اlhayba walow kuntu haddii aan ahaan lahaa aclamu mid ogaansho badan alhayba waxa maqan mid og aybka mid ogaansho badan haddaan ahaan lahaa oo aybkaba wax un aan ka garanayo lastakartu waan badsan lahaa min alkhayri wanaaggaan badsan lahaa wamaa masanii imana taabteen asugu xumiyo imaba taabateen wax su oo xumaanoo dhibaataba waa iska ilaalin lahaa maxaa yeele qaybkii baama ka warqabaa soo maaha mar haddaan qaybkii ogahay oo aan ka warqabaahi waxa igu soo socdo o dhanba waa iska difaaci lahaa nafci iyo darri aan milkin karo wanaag oo dhanna waan soo xaraysan lahaa anaa keensan lahaa buu leeyay marka maadaama aanan yani aanan qaybka ka warqabin dur iyo nafcina aanaan milkin karaynin bani aadam baan ahay allah baa intaasna sifaadka iskale weeyaan in ana anigu marka maxaan ahay in ana maa ana inta waa naafiyadii wey maa ana anigu ma ihi ilaa nadiirun mid digaayo mid digaayo oo sifatan nadaarada layidhaahdo wato iyo wabashiirun mid bishaaraynayo sifatulbishaara wato liqowmin dad u bishaaraynayo yuminuuna ilaahay rumaynaya subxaana wa tacaala weyaan aayaddaasna wuxuu rabbi noogu sheegay nabilaahi moxamedna amar lagu siiye inuu yidhaahdo inuusan nafci dur iyo nafci milkin karaynin hadduusan dur iyo nafci midna lahayn wanaag ka maqan iyo khayrna uusan soo jiidan karin dhibaato haysana uusan iska qaadi karaynin waa bani aadam wey macbuudii ilaah midna ma aha weeyaan tan labaad inuusan qeybka ogeyn oo qeybka alla keliya la gooni yahay maxaa yeele qofku waxa maqan og oo waxa soo socdaahi yani mustaqbalka beri iyo saa dambe iyo bilahan iyo sanawaadkada waxa soo socda garanayaay dhibaataba maba taabateen buu ka xeelaysan lahaa waana ka gudbi lahaa wey marka taana qeybka allah iska leh aniga shaqa kuma lihi weyaan wanuminu waxaan rumaynaynaa haddaan ahlu nahay ahlu sunna waljamaaca biannahum ambiyadaasi cabiidun addoommo inay yihiin oo min cibaadi illaahi alla addoommadiisa ka mid ah ambiyadii rusushu waa addoommo oo addoommada alla ka mid ah weeyaan akramahum ullahu alla wuu karaameeyey rusushaasu iyo ambiyadaasu akramahum ullahu alla uu sharifay oo karaameeyey birisaalati risaalada oo rasuulnimadaa ayuu ku karaameeye wey wa wasafahum wuxuuna alla ku tilmaamay rususha iyo ambiyadaasi bilcubuudiyati addoonnimo ayuu ku tilmaamay inay addoommo yihiin ayuu tilmaamay fii aclaa maqaamaatihim darajaadka iyo maqaamka ay gaaraan midka ugu sarreeyo inuuba adoon yahay ayuu allah ku tilmaamay wa fii siyaaqi hanaa'i calayhim markii la ammaanayana ammaantooda say u socoto siyaaqa waa qaabka aayad yan u socdo weeyaan marka ammaantooda socodkeedana la fiiriyana addoonnimo unba ku tilmaamay weeyaan darajada addoonnimadaa ma dhaafsiisno weeyaan nabilaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay uu maaragtay salaada soo farayey ee maka laga dheelmiyeyee fowqa sabci samaawaati la geynayey waa maqaam sare wey allah inuu addoon ku tilmaamay subxaana aladii asraa bicabdih bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xowlahu soo ma jeedin yacni allah habeenku israha sameynay dheelminayay inuu addoon yahay alladii asraa bicabdihi baa le addoonkiisa nabi maxameda waa markaas waa darajo maqaam sare isagoo joogo ayaa magacaa lagu tilmaamay ee addoonnimada ah markii kitaabka lagu soo dejinayo waxyiga loo waxyoonayo iyadana addoon inuu yahay buu rabbi tilmaamay alxamdu lilaahi aladii anzla calaa cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwajan qayim allah baa mahad iskale addoonkiisa ku soo dejiyey kitaabka nabi maxamed waa adoon adoon waa waxyigu waa sharaf weeye waa maqaam sare weeye maqaamkii sare markuu joogana sidaasaa loogu tilmaamay wey fa wxaa ilaa cabdihi maa wxaa saasuu rabbi tilmaamay subxaanau watacaala ambiyada kalena waa sidoo kaleeto weeyaan wdkur cabdanaa daawuuda dalaydi inahu awaab wdkur fi kitaabi ibraahiima inahu kaana saadiq alwacdi wakaana wdkur cibaadana ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba ululaydi walabsaar cabdanaa iyo cibaadanaa baa la leeyahay addoommay wada ahaayeen ambiyada iyo rususha darajada sare ay gaaraan waa addoonsi weeyaan anahu lamaa qaama cabdulaahi yadcuu markuu nabi maxamed cibaadaysanayo salaada alla u taagan yahay addoon ilaahay inuu yahay baa la tilmaamaya marka darajo ay gaaraan meesha ugu sarraysa waa inay alla addoommo u noqdaan weeyaan annagana taasaan rumaynaynaa inay addoomo ilaahay yihiin oo ynan ahayn maaragtay aaliha iyo maaragtay alla owlaad uu leeyahay iyo midna inaynan ahayn siday maaratay nasaarada yuhuudda iyo waaniyiinta ay rumaysan yihiin wanuminu waxaan rumaynaynaa biana allaha alla tacaala sareeye khatama inuu khatimay yanii inuu khatimay alrisaalaati risaalooyinkii birisaalati muxamedin sal allahu calayh ali wasalam nabiyllaahi muxamed risaaladiisii nebinimadiii la soo diray in rusushii o dhanba lagu khatimay fa arsalahu alla wuu soo diray nabiyllaahi muxamed ilaa jamiici iqalayni alinsi waljinni labadii la cusleeyey dhammaantood baa loo soo diray kuwa la cusleeyey waa kuwe alinsi bani aadamkii iyo warjinni jinnigii baa loo jeedaa weeyaan kama qaala tacaala sida allah uu yidhi qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica qul waxaa tiraa nabiylahi maxamedow yaa ayuha nnaasu dadoo inii aniga rasuulullaahi rasuulkii allaan ahay kun la soo diray ilaykum idinka laidiin soo dira jamiican dhammaantiin anaa la iisoo kiin diray dheh marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa khaatim alambiyaai wlmursaliin risaaladiisana waxay ahayd risaaladii lagu khatimay rusushii hore risaaladoodii midda lagu khatimay bay ahayd allah wuxuu leey fi suurati axzaab maa kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuul allah wa khaatama nabiyiin waa rasuul alleh waana ambiyada rasuulkii lagu khatimay weeyaan buu leeyay caqiidadaasna waa caqiidada ahlu ay rumaysan yihiin inuu nabiyulaahi muxamed khaatim alambiyaai waalmursaliina uu ahaa alimaam aلطaxaawi fii caqiidatihi اlmashhuura wuxuu ku leeyahay wa anahu khaatamu اlambiyaa saasuu leeyahay inuu nabiyulaahi moxamed jinni insi loo soo dirayna ilaa qiyaami saacana allah waata uu noo sheegay qur-aankana aayado badan buu allah noogu sheegay shiikhana uu noo keeni doonaa waxaa ka mid a caqiidada maaratay alimaam aلطaxaawi caqiidadiisa wuxuu leeyahay wa huwa almabcuuثu ilى caamati اljini wa kaafati اlwara bilxaqi wاlhuda wa binnuuri wاdiya yacni nabiy llaahi moxamed waa rasuulka la soo diray yacni jinniga dhammaantii iyo insiga dhammaantii baa loo soo diray asaga oo xaq wato isagoo hanuun wato isaga oo nuur iyo iftiin wato ayaa la soo diray nabiy llaahi moxamed wey waxaa tusinaya xadiid kaleeto xadiii jaabir oo xadiis saxiixa ahaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha maarata dheeraadsiintan oo ambiyada laga dheeraadsiiyey markuu tirinayay wuxuu yidhi yani wa kaana anabiyu yubcafu ilaa qowmihi khaasa nebi walba wuxuu ahaa dadkiisaa gooni ahaan loogu diri jiray wa bucitu ila annaasi caama anigana waxaa la ila soo diray dadka idil dhammaantood ayaa la ii soo diray ilaa qiyaami saaca marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ambiyadii isagaa lagu khatimay risaaladiisana waxa weeyaan waa risaalo caamahoo cid walba kulligeed ay maaragtay ay gaarayso waana arki doona shiikhu uu ka warrami doona haddii alla yidhahdo wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi sareeye fii suurati alambiya wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin wamaa arsalnaaka kuma soo dirin adiga nabiyullaahi muxamedow ilaa raxmatan raxmad inaad tahay mooye lilcaalamiina dadka inaad u tahay makhluuqaadka inaad naxariis u tahay mooye wax kaloo kuguma soo dirin marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam soo diristiisa raxmad bay ahayd maxaa yeelay dadkan oo wakhtigii nabiga la soo diraya calayhi salaatu wasalaam dadkii joogay hadday damcaan diintii towraad ahaa inay diin ahaan ugu toosaan diintaasoo la taxriifiyo la wada bedelay ayaa tiilay diin ahaan uguma toosi karin diintii nasaaradana sidoo kaleeto ayadana ayada la taxriifiyey oo wakhti dambe la qoray ayay ahaayeen ayaa la soo diray marka diintii samaawiga ahaayoo la bedelay ayuu nabiyulaahi moxamed ilaahay keenay subxaana wa tacaala sida allah leeyahay lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina munfakiin xata taأtiyahum اlbayina rasuulu min allah bayinada waa nabiyulaahi moxamed weeye calayhi salaatu wasalaam dadka baadiba kama baxeen haddaana nebi moxamed lasoo diri lahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka soo dirista nebi moxamed lasoo diray waa raxmad iyo naxariis weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka kuma aanan soo dirin ilaa kaafatan linaasi dadka dhammaantood mooye cid kale kuma aanan soo dirin bashiiran xaala kowninka bashiira adoo mid bishaaraynaya ah oo dadka ku raaca u bishaaraynayo wanadiiran xaala kowninka nadiira adoo mid digaaya ohood ciddii ku khilaafto cadaabka alla uga digayo mooye sifo kale kuguma aanan soo dirin walaakinase akar annaasi dadka badankoodu laa yaclamuuna ma oga arrinkaasi yacni cilmi uma hayaan iyo ogaansho uma hayaan waabara tacaalى allah wuxuu waramay subxaana watacaala ou sheegay anahu waahbara wuxuu sheegay tacaala alla sareeye annahu allah akhada inuu qaaday alcahda ballan anahu damiirka allahanu celinayna inuu akhada ou qaaday alcahda ballan cala nabiyiina nebiyada inuu ballan ka qaaday oo waa maxay ballankaasi in adrakuu hadday haleelaan oy soo gaaraan zamana nabiyina muxamadin sala اllahu calayh waali wasalam nabiyulaahi muxamed zamankiisa haddii ay soo gaaraan ballan inuu ka qaaday an yattabicuuhu inay raacaan nebi muxamed ambiyadii kalea leeyahay nebiyaashiibaa ballan laga qaadaya haddii horaa looga qaada muxamed wakhtigiisa nebi muxamed wakhtigiisa haddii aad gaartaan inaad raacaysaan ballan iga qaada buu alla yidhi markaasay ballankaasi qaadeen wa fii haada kan dhexdiisana waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan daliilku waadixun cad maxay tahay calaa ana risaalatahu sal allahu calayh waali wasalam nabiyulaahi moxamed risaaladiisu inay tahay khaatimatu risaalaati risaalooyinka midda lagu khatimay inay tahay wa annahaa risaalada nabiyulaahi moxamed naasikhatun midii zuulinaysa oo tirtiraysa ay tahay nasakhaysay likulli risaalatin risaalo kasta kulligeed oo madab tagtay isaga ka horraysay wixii ka horreeyey risaalaadkoodii ambiyadii midda tirtirta weeyaan qaala tacaala allah wuxuu leeyahay subxana wa tacala fii suurati ali cimraan وid أd الlah miثاq النabiyiina lma ataytkm min kitaabi وxikma uma jaءakum rasuulu muصdq lma maca latuؤminuna bih wlatansuruna qaala أqrartum وأhadtm عlى dalikum sri qaluu أqrarna qaala fashhaduu وأna macakum min الshaahidiin faman twlى bacda dalika faula'ika hm اlfaasiquun allah aayadda uu ballanka ambiyada uga qaaday ayuu fii suurati ali cimraan noogu sheegoo yidhi wadkur ka sheekee nabiylahi muxamedo id waqti ka sheekee akhada allaahu alla ou qaaday miihaaqa nabiyiina nebiyaasha ballantoodii ou qaaday maxay ahayd ballanka laga qaaday lamaa aataytukum laamtaa markii la fatxiyo laamulibtidaa wey lamaa ataytukum haddii aan idiinla imaado lamaa aataytukum haddaan idiinla imaado oon idiin keeno min kitaabin kitaab aan idiin keeno wa xikmatin xikmo aan idiin keeno uma jaa'akum ou idiin yimaada rasuulun rasuul rasuulka oo musadiqun rumaynayo limaa macakum idinka wixii aad maciina ahaayo diintiinnii oo idinla jiray rumaynayo aanan khilaafsanayn maxaa yeeley waataan soo marnay rususha dhan min aslin waaxid inay ka soo qaataan hal asal aslu diinay wada wateen weeyaan latu'minunna inaad rumaynaysaan ood rumaynaysaan ayaan ballanka idinkaga qaaday bihi rasuulkaas aad rumaynaysaan walatansurunnahu inaad u gargaaraysaan ood u gargaaraysaan rasuulkaasi ayaan ballan idink idinkugula gelayaa baa layihi qaala markaasuu rabbi wuxuu yidhi ambiyadii isagoo la hadlayo a aqrartum ballankaas ma qirteenoo ma ogolaateen a aqrartum ma qirteen ballantaasi wa akhadtum ma qaadeen calaa dalikum kiina oo ballanta ah isrii ay cahdii aniga ballankayga maku qaadeen ballanka la xoojiyey maku qaadeen baa layidhi qaaluu markaas waxay yidhaahdeen aqrarnaa waanu qirnay ambiyadii baa odhanayso haddii uu kitaab noo yimaado xikmana noo timaado rasuulkaas wax agteenna ahaada rumaysanna uu noo yimaado inaan rumaynayno aan u gargaarayno baan ballanka ballankuula galnay bay idhaha qaaluu aqrarna waanu qirnay markii ambiyadii arrintaa qirtay buu qaala rabbi wuxuu yidhi fashhaduu ambiyada iyo markhaati ka noqda wa ana aniga oo rabbulciza ah subxaana wa tacaala aniguna min ashaahidiina kuwa markhaatiga ah, macakum idinka la jirkiinaan ahaye idinkana markhaati noqda idinkana arintaa markhaati ka noqda ballanka gasheen ana ana markhaati baan ka ahay wey arintaas markaas wuxuu yidhi faman tawallaa qofkii jeesto bacda daalika ballankaas qaadistiisa la qaaday dabadeed ciddii ka jeesata oo ballantaasi ka baxday fa ulaa'ika dadkaas hum ayaga alfaasiquuna kuwa taacada ilaahay ka baxay ah khaarijiin can daacat illaahi ayaga weeyaan marka arrinkan ambiyadu inay maaragtay nabiyulaahi maxamedba ballan lagula galay waxa weye shiikhu wuxuu u daliishanayaa risaalada nabiyulaahi maxamed inay tahay khaatimu risaalaati diinkiisana inuu yahay risaaladaasna inay naasikha likulli risaalatin madad xuseelo kasta ka horreysa inay tirtirayso ayay arrintaasi laga qaadanayaa buu leeyahy waqad bashara rusulu rusushii way bishaareeyeen salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhim salawaat ullaahi alla naxariisyaashiisa iyo maaragtay ammaantiisa calayhim dushooda ha ahaatay iyo wasalaamuhu badbaadadiisa calayhim dushooda ha ahaatay ajmaciina dhammaantoode wuxuu waxay ku bishaareeyeen rusushaasi birisaalati muxamedin sala allahu caleyh wasalam nebi moxamed risaaladiisa nebinimadiisa iyo xaqa oo wataah inuu rasuul yahay ayay ku bishaareeyeen qaala tacaala allah subxaana wa wuxuu leeyay fii suurati safi isagoo nabiylahi ciisa ka warramayo waid qaala ciisa bnu maryama ya banii israa'iila inii rasuulu llahi ilaykum musadiqa limaa bayna yadaya min altawraa wmubashira birasuulin yaأtii min bacdi ismhu axmed falama jaaءahum biاlbayinaati qaluu hada sixru mubiin waid waqti ka sheekee oo xusuusi nabiyulaahi moxamedo qaala uu yihi ciisa nabiyulaahi ciisa ciisihii ibna maryama ibnu maryama maryamo inankeedii ahaa ciisihii ibnu maryama maryamo inankeedii ahaa yani ibnu maryama waxaa loo leeyahay inuusan ibnullahi ahayn inuusan ilaah ahayn inuusan saddex ilaakoodii saddexaad ahayne maryamo wiila dhasho ou yahay ayuu cadaynay allah cadaynaya uu yidhi yaa bani israaiil asagoo reer bani israiil la hadlaya wuxuu yidhi reer bani israaiilow inii rasuulullaahi anigu waxaan ahay alla rasuulka uu soo diray ilaykum idinka iisoo kiin diray musadiqan anigoo rumaynayo limaa bayna yadaya wixii aniga hortayda ahaada igu horeeyo min atawraati towraad aan rumaynayo maxaa yeele nabiylaahi ciisa nabiylaahi muusa ka horeeyey towraad baan rumaynaya wa mubashiran anigoo bishaaraynayo birasuulin rasuul ku bishaaraynaya rasuulkoo yatii imaan doona min bacdi ani gadaashayda iga dambeeyo rasuulkaasoo ismuhu magaciisa axmedu axmed la yidhaahdo nabiyulaahi maxamed magacyadiisa ayay ka mid tahay axmed iyo muxamed iyo maaxi iyo xaashir iyo caaqib iyo magacyada oo maxamed leeyahay ayay ka mid tahay weeye axmedu magaciisa axmed la yidhaahdo falamaa jaaahum markuu u yimid reer bani israa'iil yani rasuulkii marku yimid oo nabilaahi muxamed ay arkeen bilbayinaati aayadihii cadcadaana isagoo wato risaaladiisi cadaynayay qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa midkani sairun haadaa midkani sixirun sixir weeye sixirka oo mubiinun cad sidaasay yidhahdeen mucjizaadka oo watay waa sixir bay yidhahdeen wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi yani fii suurati alacraaf waktub lana fi hadihi اdunya xasana wafi اlaakhira ina hudna ilayka qala cadaabii usiibu bihi man ashaau waraxmatii wasicat kula shay fasaaktubuha liladiina yattaquuna wayuutuuna الzaka wاladiina hum biaayaatina yuminuun aladiina yatabicuuna الrasuula الnabiy اlumiy aladii yajiduuna maktuuba cindahum fi اtowraati wاlinjiil aayadahan fii suurati alacraaf ku jiraay ayana bishaaradii oo nabiyulaahi muusa nebi moxamed oo ku bishaaraynayay ayuu rabbi nooga warramaya waktub ilaahayow qor lanaa anaga noo qor fii haadihi dunya adduunyada noo waajibi xasanatan wanaag inaan samayno allahayo noo noo noo maaratay noo waajibi wey wa fi laakhirati aakharana wanaag noo maaratay noo noo qoro noo waajibi wanaag adduun iyo aakhare inaan ku noolaano maxaa yeelay inaa anagu hudnaa waan laabannay oo waa hanuunnay yani maarata waan soo noqonay wa oo kale wey ilaahu adaan kuu tooba keenay ilayka adigaan kuu soo hanuunay oon kuu soo noqonay qaala markaasu wuxuu yidhi allah cadaabi aniga cadaabkayga usiibu waxaan ku asiibaa bihi cadaabkaasi man ashaau qofkaan doono oo khalqigayga ka mid ah waa cusaadii weeye waraxmatii naxariistayduna wasicad way waasaca noqota kula shayin shay kasta kulligiiba waasacu tahay raxmadda alleh waa taa weeyaan shay kasta kulligii naxariista allah ayuu haystaa weeyaan fasaaktubuhaa raxmaddaas waan qori doonaa liladiina dadkii baan u waajibini wey yattaquuna alle ka baqo shirkiga iska ilaaliyo wayutuuna zakaata zakadiina guto bahirsanaanta la yimaado wladiina kuwii baan u qorayaa oon u waajibinayaa hum ayaguba yuminuuna rumaynayo biaayaatina aayadaheenna rumaynayo kuwaas aayaadka rumaynayo oo raxmadda loo waajibinayo waa kuwe aladiina kuwii wey yatabicuuna raacayo arasuula rasuulka raacayo rasuulkii raacayo arasuula rasuulkii waa rasuul la yaqaano waa nabiylahi muxamed wey rasuulkii annabiya nabiga ahaa rasuulkii alummiya ummiga ahaayo laa yaktub walaa yaqra'u lmaktuuba aanan waxna qorin waxa qoranna aanan akhrin jirin ayaa ummi la yidhaahdaa waa sifada nabiylahi muxamed uu leeyahy alladii rasuulkii yajiduunahu ay helayaan reer bani israa'iil maktuuban asagoo oo qoran yacni magaciisa iyo sifaatkiisa cindahum agtooda uu ku qoran yahay fi towraati towraat iyo walinjiili labadaba uu ku qoran yahay marka nabiylahi muxamed bishaaradiisa sida injiil ay ugu qorneed ba haddana towraat ay ugu qorneed weeyaan wa fii saxiixi muslimin kitaabka saxiix muslimka waxaa ku sugnaa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala abuu hureyre inuu yidhi imaam muslim saxiixiisa uu ku yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi wladii nafsu muxamadin biyadihi wladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsu muxamedin nebi muxamed naftiisu biyadihi gacantiisa ay ku sugnaydee laa yasmacu ma maqlo bii aniga ima maqlo axadun qof oo min haadihi lumma ummaddan ka mid ah yahuudiyun ima maqlo axad yahuud ah ima maqlo aw nasraaniyun ama nin nasraaniyo diinta nasaarada rumaysan ima maqlo inuu nabi maxamed jiro uma markuu imaqlo dabadeed laa yamuutu dhinto kaas yahuudka iyo nasraaniga ou dhinto walam yumin asagoonan rumaynin biladii risaaladii ursiltu bihi aniga laila soo dirayo towxiidkii aanan rumaynin ilaa hadduu dhinto kaana wuxuu ahaanayaa min asxaabi الnaar naarta asxaabteeda mid ka mid ah ayuu noqonayaa weyaan kaana min asxaabi naari naarta asxaabteeda mid ka mid ah ayuu noqona ahlu naar qofkii nabilaahi maxamed soo magaciisa ou maqlo rasuul ilaahay inuu yahay ogaado magaciisa uu soo gaaro zamankuu doona ha joogo haddana aana diinta islaamka oo maxamed lala soo diray aanan rumaynin sidaas kufrigaa ku dhintahay naar buu galayaa weyaan risaaladiisa marka maxay tusaysaa risaala caama inay tahay ayay tusinaysaa weyaan hada wbilahi towfiiq wsal allah wslm cala nabiyina mxamed